بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أيها الأحبة في الله marka hore ilaah baan ku shukriyaynaa subxaanahu wa tacaala allaha noo oggolaaday inaannu ku kulanno guri ka mida guryihiisa uma intaa kadib waxaan u mahad celinayaa munadamatu lixsaan walaalaha reer nairobi dhammaantood rag iyo dumarba caruur iyo ciroolaba intii sababtay inaan maanta aan wada kulanno biidni illaahi tabaaraka wa tacaala inaad wax badan fadhideen waan rajaynayaa laakiin kelimaadkaygu waxay noqon doonaan kelimaad koo kooban biidni illaahi tabaaraka wa tacaala kelimada koobaad waxaan leehay oo aan ka bilaabayaa muqaddime iyo hordhacna ay ii tahay xaddid hadafaka min aلzawaaj marka aad guursanayso waxaad marka hore si wanaagsan u ogaataa sababka aad u guursanayso tusaale dadka qaar baa waxay u guursadaan mutca iyo shahawo inay jidhkooda ay siiyaan qaar baa sidaa guurka u guursada qaar ka mida inay carruur badan dhalaan oo ay ku faanaan qaar baa ayagana u guursada qaar waxaa jira u guursada aad maamul noqotid oo aad wax maamushid ood hoggaan noqotid oo laga yaaba inuu hoggaankaasi xun u isticmaalayo qaar baa waxay u guursadaan inay naftooda cifo iyo dhowrsoonaan ay naftooda ay kaga helaan ayay markaa u guursadaan iyo inay umamka muslimiinta ay badiyaan qaar waxay u guursadaan waa la guursadaayee guurso gabadhii kaa horraysay deriskaaga ahayd wiilkii kaa weynaa ama deriskaagiiyo saaxiibka ahaana wuu guursadayee guurso sidaa daraaddeed ayaa waxaa aad u yar dad u guursada inuu gaadho risaalo iyo mas-uuliyad guurku waa risaalo guurku waa mas-uuliyad waa mas-uuliyad weliba weyn mas-uuliyatun cudmaa wa tacaawun mustamir ayaa la yidhaahdaa saa daraaddeed qaacidada koobaad waxay leedahay itafaqaa calaa kulli shayin qabla azawaaj qaacida qaacidaan u qaadan doonnaa qodobka koowaad oo inaad qorataan aan doonayo waxaa weeye markaan doonayna inaan reer dhisno intaynan guursannin waa inaannu isku waafaqanno wax walba waxaa laga yaabaa inaad i weyddiisood idhahdo anugu wakhtigii waa i dhaafay waxaan ku leeyahay kuma dhaafin caawa markaad gurigaaga ku laabato ayaad odaygaaga dhihi kartaa gurigaba waa la cusboonaysiiyaaye daahaba waa la beddelaaye aan hadda noolasheenni wax ka beddelno qodob baan kaga hadli doonaa qodobkeenna koowaad marka muxuu yahay ku heshiiya shay walba intay isguursanin oo iswaraysta iswaraysta maxaad jeceshahay ka wada hadla maxaad necab tahayna ka wada hadla taasi waa qaacido aad iyo aad muhiim u ah qaacidada labaad oo muhiimka ah gurigiinna waxaa aasaas u noqon kara iimaan oo keli ah aasaaska koowaad waa iimaan aliimaanu ruuxu sacaada iimaanku waa sacaadada ruuxdeeda weeye haddaan doonayno marka inaannu helno qoys wanaagsan waa inuu waxa lagu dhisaa waa inuu noqdo iimaan waa inuu noqdaa qodobkaasna waa qodobka labaad oo muhiimka ah markii aannu wax walba ka heshiinnay oon saa isku guursannay gurigeenna waxa lagu dhisaayey waa inuu noqdo iimaan maxaa yeele doorashadeennii baa iimaan ahayd tunkaxu almar'atu liarbac walidiiniha diin baa laysku doortay idaa jaa'akum man tardawna diinahu diin baa laysku doortay markuu meherku dhacayey yaa ayuhannaasu itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha wabaha minhuma rijaalan kafiira wanisaa'a waataquu allah aladii tasaa'aluuna bihi waalarxaam الله الذي تساءلون به والأرحام وتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وسورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وسورة آل عمران صدح ذا آيات بالسنة أيا الله أقريا قرقا تقوى لغو دسي إيمان بالغو دسي إذن waxaan leenahay aliimaanu ruuxu sacaada waa in gurigeenna iimaan aan ku dhisnaa gurigeenna waa in qur'aan lagu aqriyaa waa in qur'aanka laga aqriyaa wadkurna maa yutlaa fii buyuutikunna min aayaati illaahi waalxikma ina allaha kaana latiifan khabiiraa waa guryihii mu'minaadka ayuu alla tilmaamayaa haweenkii nebi muxamed sala allahu calayh waali wasalam horay waa ka loo yidhi waman yaqnut من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وتربية إلهية oo guryaheenna in laga arka la إذا idan qodobkeenna labaad muxuu yahay asacaada markaan rabno guryaheenna inaan ku xasilno guryaheenna inaan ku degno waa in guryaheenna salaatullayl laga tukadaa guryaheenna waa in qur'aanka laga akhriyaa guryaheenna waa in laga fogeeyo waxyaabaha aalaadka xunxun waa in laga fogeeyaa saa daraaddeed aliimaanu ruuxu alxayaa ruuxu sacaada qaacidadeenna saddexaad oo guri wanaagsan noo dhisi karta waa fahmu اlxuquuqi wاlwaajibaati xuquuqda iyo waajibaadka laysku leeyahay oo siday tahay loo fahmo ayaa la yidhaahdaa hal su'aal hadda aannu isweydiinno oo keli ah xaqa adigu aad leedahay iyo xaqa adiga laguu leeyahay koodee xoog badan xaqa adigu aad leedahay iyo xaqa lagugu leeyahay kee xoog badan mar walba waxaa xoog badan xaqa adin lagugu leeyahay sababkaa idiin sheegaya horena waanu sheegnay li'anna xaqa adigu aad leedahay saddex mid weeye qodobka ila qabta waa qodob muhiima xaqa adigu aad leedahay saddex mid weeye in lagu siiyo waa macquul waa koow in laguu cafiyana waa macquul in lagu siiyo waa macquul baan u jeedaa inaad u cafidana waa macquul xaqa adaa leh xaqa adaa leh saddex mid weeye in lagu siiyo waa macquul qofkaad xaqa ku lahayd inay kuu cafidana waa macquul labadaa haddaad adduunyada ku weydo ayaday aakharo kaaga horayso oo ilaahay aad hortiisa aad ku doodi baad u tegi khasaare miyaad qabtaa khasaare ma qabtid saddexdaa mid weeye ima in lagu siiyo imma inaad adigu cafido imma inaad aakharo ugu tagto laakiin xaqa adugu xaqa adin lagugu leeyahay waa xaqa marna aan lagaa cafin karin oo ugu khatarsan weeye waxaan leenahay markaa qaacido qabsa addi maa calayki addi maa calayka waxaa lagugu leeyahay adigu gudo waxaa la rabaa inay marka camali aan ka dhigno muxaadaradeenna bal camali hadda aan ka dhigno tusaale aan ka bixinno si aan camali ahaan u fahamno ninkaagii baad wax ku dhibsatay xuquuqdaadii buu ku sii waayey maxaad samaynaysaa marka ma waxaad ku mashquuli tusaale ahaan waxayga maxaa la ii siin waayey maya adigu wuxuu kugu leeyahay samee adigu wuxuu kugu leeyahay samee markuu arko ninku asagoo adoo samaynaya waxaad ku lahayd xaqiiqa insaanku waa cajiib wuu xishoonayaa insaanka xishood baa ku abuuran ogaada warkaa ninkaaga oo kuu aad u cadhaysantahoo saaka kaa cadhaysiiyey ayaad baxday ayuu baxay cafan asagoo kuu cadhaysan asagoo kuu cadhaysan oo adigu uu kaa cadhaysiiyey ayuu baxay maxaad samaynay ka warran hadduu kuu soo noqdo adigoo qurux badan adigoo caraf badan adigoo cunto macaan u diyaariyey adigoo dhoolla caddaynayoo qoslaya oo maxaa dhacay idfac bialatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaannahu waliyun xamiim aayaddaasaa ku hagaysa waayo waxaan idhi guryaheenna iimaan baa loo rabaa iimaankaa ku hagaya qur'aankaa ku hagaya sunnada nabigaa ku hagaysa sala allahu calayh wasalam markaasaa waxaa tidhi maanta aayaddaasaan ku dhaqmayaa idfac bilatii hiya axsan maya wanaaggaan raacayaa siduu u lahaa xaaskii oo cadhaysan baad u tegi ayaad albaabka ka furtay may may may may albaabka intuusan soo gaadhin guriga albaabka kore laga soo galo inan gabadha gabadha gaariyadda ah hal bay kaga duwan tahay gabadha aan gaariyadda ahayn gabadha gaariyadda ah gurigeeda waxay ku shiday waxaa laga carfiyaa albaabka kore laga soo carfiyaa haddaba albaabka kore ayaa laga soo carfiyaa markuu albaabka kore soo gelayo ayuuba marka horeba su'aal isweyddiin wanigo maxaa jira gabadhi ayadoo cadhaysan baad ka tagtae talow maanta maxay samaysay gurigani maanta oma eka guri laga cadhaysan yahay asagoo asagu isa soo qanciyey ayaad albaabka ka furi adigoo noocee ah adigoo u eg habeenkii lagu aqalgaynayey habeenkii lagu aqalgaynayay adigoo u eg ninkii waa yaabayaa cadhadii uu kaa cadhaysiiyena wuu ogaa habbaa siisay waa soo dhowaysay oo dhabannadaad ka dhunkatay waad qaadday gurigii baad geysay shukumaan baad musqusha u geysay kabihii uu musqusha ku gey lahaa ayaad xagga u jeedisay wuu sii gashaday ninka noocaas ah waa dhaqangelin baa la dhahaa su'aal baan marka hore inaan weyddiiye yaa diyaar u ah waa tuma gabadha cadhadaas intay xagga dhigto sida aan sheegnay ayada ka duulaysa qur'aanka iyo sunnada nebiga calayh slat salaam iyo walaa tansawu lfadla baynakum iyo wanaag laysla soo maray iyo inay noloshu sii socoto iyo inay nafteeda ka adkaato oy nafteeda xakamayso waxaan rabaa gabadha inay gacanta taagtaa ayada besaan rabaa maya kulligiin maaha gabadha arrintaas samaynaysa waa gabadhee waa kulligin yaa tamaam bal aan aragna marka arrintaasi horta waa farriinta koowaad oon rabaa inuu dhaqanka sidaa noogu dhaqan galo waxbaan maqallay ma soconayso laakiin camal baan rabnaa inaan camal samaynaan rabnaa ninkii yaana ka tegin saaxiibkiiba haddii ag fadhiya nimanka asagaa madax ka ah haddii xaaskaagii oo kaa cadhaysiisay oo cunaha aad ku kala go'an tahay oo aad leedahay tan yaa istaaggaba ku cuna ya haddaad albaabka ka baxdo oo adigoo naqsan hayo oo cadhaysan oo afka abuurka kicinayoo xididadu ku kacaynoo awdajeenkoo dhagax weyn laguu fadhiisiiye oo haddaad iridda ka baxdo kadibna ayadaa kaa cadhaysiisay ogow hadda ayadaa e kaa cadhaysiisay kadibna ay is leedahay talow odagaagii sidee buu maanta yahay kadibna aad dhahdo war ma gabadhii walaca soo martay warma gabadhii xaamilada soo martay warma gabadhii umushay ee umasheeda aan dul taagnaa warma gabadhii intaa gogosha kuu qurxinaysay weligaa ah. islaantaada haddaad u gogosho sariirta horta dhabar xanuun badan bay leedahay idinka rag haddaad tihiin waxaad u malaynaysaan gogol iska goglan baa iskaga seexataan wallaahi haddaad ogaan lahaydeen gabdhaha markay sariirta goglayaan dhabar xanuunka ay kala kulmaan caqligaada maaha aniga hal maalin baa waxaan damcay xaaskaa waxay aaday dubay carruurtii waxaan ku idhi waryaada hooyo marka isoo dhowaynaysoon anu maqnahay guriga waxaan u imaadaa haddee nadaam ah oo cajaa'ibah iyo sariir cajiiba iyo dholka wixoo la kala bedelay iyo ubixi ma taqanuta gabadh baa ubaxa isoo siisay gabadh yar baa isoo siisay markaan meesha aad marayey qoladii saa ahay waxaan idhi waryaada ciyaalka waxaan ku idhi intii ila joogtay waxaan rabaa hooyo siday samayn jirtay si ka fiican inaan guriga u samayno wallahadda waannu samaynay islaamo deriska aha yidhi sheekhow annagaa imaanayno guriga samaynayno xaaraan bay ka tahan ku idhi guriga annagaa samaynayno laakiin weligay ma iloobin guriga shaqada gashay musqushi dhaq muraayadaha tirtir daahi beddel soomaali garan daahi bedel sariirtii gogol ee ubax soo dhig armaajadii meeshii taallay gedi meel kale ka soo jeedi war ileen shaqadu waa shaqo adag may sariirta maana bedelin ha sariirtii bedeloo sidaa hadday haysaa u jeedi marka markaad bannaanka u baxday gabadhi oo islamaanta odaygii waad ka cadhaysiisay war arbuuba dalqad soo tuura ka warran haddii aad u timaaddo adigoo ubax u wada iyo adigoo intaad warqad jeeg u wadda jeeg jeeg baad u waddaa jeeg lacag maaha jeega lacag maaha mar alla marka ay aad u timid ayaad iyadoo le odayga waa cadhaysan yahay ayaad albaabkana kaa furtaa soo dhowaysay kadib aad jeegga u dhiibtay jeegga maxaa ku jira u maranaysaa jeeggu wuxuu yahay habeen iyo maalin hotel five star inay seexanayso waa dhammaatay intaas weeye horta nooloshu noolosha la idiin sheegaya waa intaa raggana kama qariya anugu waan u sheegaa haddana bambaasaan ka imadoo waan u soo sheegay waxaan idhi reerka wanaagsani qodob baan kaga hadli doonaa ayaana ka dibdhicinoo tajadudulxayaa noolosha in la cusboonaysiiyo ayaa la yidhaahdaa xuquuqda marka waa qodobkeenna saddexaad maxaannu nidhi qaacidadan qaadanay waa maxay xoog waxba ha saarin anugu maxaan leeyahaye waxaad xoogga saartaa maxaa laygu leeyahay gabadhii waxay bixisay wixii lagu lahaa ninkiina wuxuu bixiyey wixii lagu lahaa meeshiiba inta la rabay ee sharciga looga dan lahaa intaasay ahayd qodobkeenna afraad waa qodob aad u culus aad u fudud dadku ilaahay waafajiyo aad ugu fudud laakiin aad u culus lacag kuma fadhiyo lacag kuma fadhiyo sida korontada lacag lagama bixiyo ma taqaanaan kan carabka alkalimatu طayiba reeraheennu maanta waxay u bahayeen waa intaa ninkaaga ma dhihi karin aday xabiibi ma dhihi karin ninku xaaskiisa ma dhihi leeyahay xabiibatii ma dhihi leeyahay ma dhihi laday ninkaaga kelimad midda ugu macaan kelimadda qalbigiisa markaad ku dhahdo qalbigiisu isbedelayo qalbigiisu isbedelayo in badanna waanba sheegay oo waxaan idhi gabdho badan baan u muxaadaranay hadda ka hor waxaan ku idhi adeer aduu magaca cawrala aduu magaca faadumo yaa kuu bixiyey aabbahay iyo hooyaday soo maa maxaa ninkaagu muxuu kugu yeedhaa faadumo ninkaaga magacii xuseen xuseen yaa u bixiyey hooyadii iyo aabbihii oo adigu ninkaaga magaceed oola baxday ninkaaga waa inaad magac oola baxdaa soo saas maaha magac uu jecel yahay ninkaaga u samee oo isla taqaanaan idinka labadiinna isla taqaanaan ninkuna waa inuu maga nabigeennu wuxuu dhihi jiray yaa caa'ish xataa tasqiiruu caa'isha si uu qalbigeeda u farax geliyo alcaa waxaan u malaynayaa markaannu guryaha ku noqonno intaa sii socoto intaa inaad ka fikiri doonto talo odagaaga magacee ku habboon ya ma caddow baad dhihi kartaa ma macaanow baad dhihi doontaa ma gabdhaha waa artay shankaroon bay la baxaan marka ninkaaga toban karoon u bixi marka tobanka roon miyaad u bixin doontaa waa inaad magac u bixisa ninkaaga qodobkaasi waa miftaax alkelimatu اطayiba kelimada wanaagsan afxumada guryaha laga ilaaliyo guryaheenna afxumada aan ka ilaalinno afxumada aan ka ilaalinno kelimada طayibka ah raggana waa sidoo kale طabcan mid kalea jira furo kale furo kale alibtisaama dhoolla caddayn dhoolla caddayn waa qosol farxad ay la socoto oo dhoolla caddayna oo aan dhagdhagdhagna ahayn laakiin aan cadho ku jirin gabdhaha qayb ka mida allaha noo wada hanuuniye ilaahay amarkii waxaa weeyaan waxaad mooddaa inayba cadhaysan yihiinba raggana waa sidoo kale walidaalika baa qolyihii dumarka yaqaanay markay dhex galeen waxay dhaheen dumarka qayb aftaag la yidhaahdo baa ka mida aftaag ayadoo xalay nabad ku seexatay unbay soo toosi ayadoo cadhaysan wax ka cadhaysay lama yaqaan isku day inaad faraxsanaato weliba carruurtaada iyo ninkaaga dhexdooda faraxsanow raggana waa sidoo kale macal asaf rag baa waxaa laga yaabaa nin inuu xaaskiisa markuu bannaanka joogo waa faraxsan yahay markuu ragga la joogo waa faraxsan yahay gurigiisa markuu soo galo unbaa waxaad moodaa in la yidhi cadhaysnow waa sida islaantu tidhi oo kale zawjii maxay tidhi maxay tidhi ninkaygu bay tidhi ya waxay tidhi waxay tidhi zawjkaygu bay tidhi maxaa la yidhahdaa marka uu dagaal galana waxay tidhi waa fulay waa sida goroyadoo kale anigana markuu imaadana waa libaax bay tiri raggana qaar baa noocaas ah dumarkana qaar baa noocaasa ah. maxaa kugu kaalmayn kara inaad faraxsanaato muraayadda waxaan kuula talin lahaa gabadh walbay muraayadda gurigaaga taalla bal hal mar muusow dheh bal saad u fiiri wallahi qurux bal saas dheh muraayaddaa waxay kuu sheegi saxda iyo khaladka sidaa daraaddeed waa la isbaraa waa la isbaraa waa la isbaraa muraayaddaa kuu sheegaysa isbar culamaa'u tarbiya markay ka markaykaado culamaa'u nafs markay ka hadlayaan waxay waxay dhahaan muraayaddu wax badan bay tarbiyaysaa marka bal markaad muusoonayso bal quruxdaada fiiri isbar isbar isbar isbar isbar adoo muusoo arkaysaa hal arrinoo kale aan idinku biiriyo maiga yeelaysaan haddaa run sheega ma sax hadda arka hadda qodobkan keliya ma aha saddex saddex wiig baa nolosha loo qaybiyaa saddex saddex wiig ayaa nolosha loo qaybiyaa sideedaba carruurtaada iyo odaygaaga iyo adiga waxaa laisku waafaqaa saddexdan asbuuc ee soo socda waxaannu ku dadaalaynaa qof walbow markuu qofka kale kaa soo horbaxo muusood hadda qof walba ilmo yar baa ka soo horbaxay kale ka soo horbaxay kale ka soo horbaxay kan aa kan aggaad kan xaggaad waa saddex asbuucya odaygii iyo ilmo yar waa iska soo baxaan ka ogu yar asag wax ma fahmaye markuu arko dadkao dhan oo wada saas leh saa buu dhihi asagana waa la isbaraa saddexda wiigee ku xiga waxaa la dhahaa waa ku jeclahay saasaa noo shaqaynaysa saddexda wiigee soo socda qofka markaad uu musqusha ka soo baxo waa ku markaas ka soo rubaxdaan jeclahay markuu xaggani dhaho waan ku jeclah waa kaa saddex saddex wiig baa nolosha loo qaybiyaa soomaa garan mar walba wax soo alif mar walba wax soo alif carruurta markay arkaan aabbihii oo le hooyadii ku leh waan ku jeclah hooyadii oo leh waan ku jeclah ilmihii yarkaa waan ku jeclahay aabba waan ku jeclahay hooya waan ku jeclahay waa idin jeclahay waa iswada jecallahay gurigaba jacayl markaas guriga jacayl buu noqonaya ayadana waa saddex wiig naftaa baranaysa marka naftaa baranaysa marka dambena wax kale ayaad u allifaysaa ibtisaamadu ayadana waa khuطwa waa tallaabo na siinaysa guryaheenna inaan sacaado ku noolaanno nabigaanana baray sala اllah alay slam qisada yar ila dhegaysta haweenay ayaa ninkeedii baa dhintay ciddada markay ka baxday afar bilood iyo toban habeen markay u dhammaatay iyo xooga ay joogtay ayaa waxaa lagu yidhi maad guursatid maad guursatid baa lagu yidhi addaaye waxay tidhi xagga ka dhegaysanayey ustaad caaisho waxay tidhi da kasta ood gaadhaayay ha isdhiibine guurso ragguba ayagoo oo konto jiray guursaa sooma qodobkaa waan jeclaystay waana adkaynayaa qodobkaa waxaa weeyaan ustaad caaisho run bay sheegtay waana ku celinayaa ani muxaadaraadkayga waxaa ka a ah muxaadaro idhaahdo afartan jir raalliya ah oo rabbigeeda taqaana waa raaxada adduunka ee ragow yaan la moogaanin marka islaamaan xoogaa suuq u samaynayey soo maaha islaantii way weynaatay islaantii way weynaatay islaantii lix carruuray dhashay toddobaada gabadhi iyadoo yar ayay soomaalidu iska dhaadhicinayaan gabadhii way weynaatay marka waxaan rabi inaan dhaho gabdhow maydaan weynaanin islaam toddobaatan jirta ayaa su'aal la weyddiiye oo layidhi haweenku goormay guurka ka quustaan jawaab fiican bay bixiso waxay tidhi kuwa iga waaweyn hala la weyddiiyo waxaa isu dhiibi marka adugu anugu yani diyaar baan weli ahay kuwa iga waaweyn weyddiiya idinkuna idinkuna sababta qayb baad ku leedihiin sababta qayb baad ku leedihiin markay carruurt yaroo weynaadaan baad garbasaar intaad qaataad wareeg bilaabi ood odagii dayici soo saas maaha markaasuu dee asagana meel kale raasanaya gabadhi qisadeedii baan idiin wadee waxay tidhi waxay tidhi ma waxaad u malayseen zawjkaygii inuu dhintay weli waxaan indhahayga ku arkaa oo weli ila nool muusoodkiisii iyo dhoollacaddayntiisii baan weli arkaabati baagada iyadoo laga dhintay yay weliba muusoodku soconayaa qodobka kale oo furaha waa alxub waalmawadda labadaa qodob jacaylku iyo mawaddadu waxaa weeyaan waa laba qodoboo suuratu ruum aayadda koob iyo labaatanaad wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawadda waraxma mawadda iyo raxma labadaas waa in guryihii laga helo oo mawaddaduna waxay tilmaamaysaa qofkan inuu qofkan u ilaaliyo waxay dhahaan almawadda waalraxma raxmadu tamaam mawaddada iyo raxmadu waktiga warqad ba lasoo hoos marka waan soo arurinaya insha allah guryaheenna waxaa ka maqan mawadda iyo raxma tafsiil cajiiba bay kale leeyihiin mawaddada iyo raxmadu calaa kulli xaal waxaa miftaaxna siin kara bimacnaa guryaheenna waa inuu jacayl ka muuqdo guryaheenna waa inay raxmad ay ka muuqato markay dhibaato dhacdo in laysu naxariisto laysjeclaado laysu soo dhoweeyo waxaa ka mida furayaasha iyo khatawaadka muhiimka attasaamux walaalayaalow hal arrin haddaan caawa idiin sheego ma isku dayaysaan inaan dhaqan gelinno horta waxaan sheegaynaa gabadha dhaqan gelisa waan u ducaynaynaa ilaahay inuu siyaadiyo waxaan samaynaynaa jumco walba ama asbuuc walba bil walba jumcada ugu dambaysa insha allah nas maaha aha qur'aan ma aha xadiid maaha isniin bay noqon kartaa talaada arbacay noqon kartaa laakiin anugu baa iska qiyaasay bil walba jumcada ugu dambaysa carruurtaadii iyo kulli intaad soo kulmiso iyo xaajigaaga waxaa soddon maalmoodoo cumrigeenna abaa tegay wax kastaana soo dhex mari kara hooyadaa wax laga sheegan karaa aabbaha wax laga sheegan karaa carruurtaa wax laga sheegan karaa carruurtaa waalidka wax ka sheegan kara waxaan rabnaa inaannu iscafino oo ilaah baa yidhi iscafiya caawa haddaan dhimanno si aan inteennanoo isla soconna loo yidhaahdo udkhulu ljannata antum wa aswaajukum tuxbaruun oo sida adduunyada aan isu jecel lahay inaan aakhiro jannadu u gallo markaasaa waa layscafin warqad baa la saxiixi in layscafiyey jumcadaa laga bilaabo bishan soo socota waa reer hor leh waa oday iyo islaan hor leh waa aabbe iyo caruur hor leh waa caruur iyo aabbo hor leh halkaasaa nolosha markaa laga bilaabayaa qodobka magacii tasaamux yaa diyaar u ah caawa markay guriga ku noqoto gabadhee dhahaysa odaygeeda caawa laga bilaabo intaan isqabnay oo dhan caawa aniga ilaahay dartiibaa kuu cafi bas caawa haddaan dhinto aakhare wax laguma hayso car gabadhee gacanta taagaysaa car labaduba labadii gacmoodba gabadh baa taagta laakiin inta badan ma taagina fiiriya yacni waa dhaarsantihin sama odayaasha u dhaarsantihin soo saas ma aha waa yahay qodob kaleoo cajiiba qabsada adeerayaal qodob kale oo la yaab leh oo cajiib la qabsada qodobka waxaa la yidhahdaa tanaasul in laysu tanaasulo xaq aad lahayd inaad xagga dhigto adugu iihaar inaad naftaada ka doorto waxaad adugu arkayso intaad xagga dhigto inaad walaalka u danaasusho waxaa kaloo asagana jira almarax kaftan wax la yidhahdo walmasax guryaheenna yaanan ka dhigin qubuur yaanan ka dhigin waa in guriga lagu dhex kaftami karo mar waa in odayga layska qabsado kaftan koftan bannaan oon waxba dhaawacaynin mar waa in xaajiyadda lala kaftamo mar waa in carruurta lala kaftamo nabigu waa la kaftami jiray xaasaskiisa sala allahu calayh waali wasalam waxaan soo ogaannay aabba iyo hooye isqa laba reeroo isqabta oon wada hadlinba malaha carruurun bay dhalaan say ku dhalaan allaahu aclam walcilmu cind allah sheeko kama dhexayso farxad badan kama dhexayso waxaad mooddaa inuu guriga geeri iyo meyd dhex yaallo maya see lagu abuuri karaa see lagu abuuri karaa inaad ninkaaga iyo adiga aad wada sheekaysataan markaad rabto inaad ninkaaga la sheekayso oo ninkaaga aad ooma sheekeeya raggu aad sheekeeyaan gabdhaha sheekada badan inta badan waxaa dib loo xiso halla ah. hebelow hal su'aal baan waa iloobay hal su'aal haddaa aday igu dhaanto iyo xusuus maalintii ugu horraysay oona is aragnay xaggeen marta isku aragnay awal yowm waxaan u malay hadda markaan saas lehay dadaba maskaxdooda ka shaqaysiinaya anigii iyo adiga maalintii u horraysay oona is aragnay xaggeen isku aragnay odaygii markuu ka shaqaysiinaya haa wallaahi halkaas ku arag ma halkaasba ahayd sheekadu halkaas ka bilaabay laba su'aasha labaad waa maxay horta waanba ka shikisnahaye hebelow aniga iyo adiga horta maadaa i jeclaaday mise anaa ku jeclaaday kolba gabadhu waxay dhihi acuudu bil adaa i jeclaaday inaan gabdhuhu ma ogolo inay in la dhaho anaa ku jeclaaday dagaal bay ka xigaan xataa hadday iyadu jeclaatay dagaal bay ka xigtaa in dhaho anaa ku jeclaaday marka taa raggaa la iskaga daaya waay laa horta maanaa ku jeclaaday haddii qof la jeclaado waa tahay hadhaa markaas sax soo maa haddaan ku jeclaaday qof la jeclaaday ma og tahay faaduma ma og tahay ilaahay amarkii maalintii aan ku bartay een isguursannay iyo maanta inaan maanta ku jeclay horta ma ogtahay maantaan ku jeclahay kitaab qur-aan soo qaad oo kugu dhaaran karaa soo qaad haa maxaa dhacay mataqaanaa iweydii iweydii hadda sheekadii baan wadaan la socyaa hadda aniga ayay gaawaashay sababta ma garan maalintii ma aana aqoonin waxaad gasho waxaad guddo nadaafaddaada ee cuntadaada qaraabada ilmahaaga mabaana aana aqoonin maanta waxaan bartay ya yacnii wax walbaan kaa bartay maanta maanta kuma quuri karo waxaan kuu sheegi maanta ilaahay baan ugu shukrinayaa ilaahayga maalintaa ikaa tusay gabadhaasi ninkaa ma iloobi kartaa maya ma iloobayso sheekada halkaasaa looga bilaabaa sheekooyinku way badan yihiin haddaad rabto inaad ninkaaga sheeko bartana muraayaddii baad hor istaagi muraayadda u sheekee u sheekee u sheekee u sheekee adoo sheekadii muraayadda isoo fahmay oo meeshaad qosolka gelin lahayd iyo meesha aad xoogaa hadalka adkayn lahayd adigoo bartay markaa imow insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaa ka mida madaxa ammaantaa ka mida waxaa ka mida ixtiraamka labada qof inay is-ixtiraamaan waxaa ka mida sida oo kale annadaafatu waalanaaqa guryaheennu waxaa weeyaan nadaafaddu waa cajiib yacni waxaa waa ustaad caaisha idinkala hadlaysa waan maqlayey laakiin si hoos oo ah weliba in looga sii hadlo mawduuca nadaafadda gabdhaheenna soomaalidana waa lagu ammaanaa oo aad bay u yaqaanaan nolosha in la cusboonaysiiyo raggana waa sidoo kale inay nolosha cusboonaysiiyaan ayagiiba aabbayaala reerka bannaanka mar la geeyo beeraha la geeyo hoteellada la geeyo hadday awooddu ay dhan tahay maxaa la yidhahda iinkan qaraabada la soo salaamo gurigii la nool hadalkaa la beddelaa oo gurigaa la beddelaa oo gogoshaa la beddelaa oo cuntadaa la beddelaa oo aragtida bas xataa waa la beddelaa aragtida aragtida xataa waa la beddelaa haddaad ninkaaga saa u fiirsa maalin si aada u fiirin jirin haddaad u fiiriso oo yidhahdo maanta aad baad ii fiirinaysaae waxaa weeyaan ii keen waxaan kala garan lahay dheh adig iyo dayaxa kiinee cad adig iyo dayaxa kiinee qurux badan taasaan kala garan lahay dheh waa intaa wax meesha ku jira nolosha laydii sheegayo waa sir sir wey sir nolosha laydii sheegayo waa sir wey marka qodobadaasi waa qodobbo fara badan waxaan ku soo gebagabaynayaa qodob runtii aad u culus oo la yidhaahdo alxiwaar alxiwaar bini aadan baa tihiin waxbaa idinka dhexdhacaya wada hadla wada hadla isqanciya wada fadhiista carruur baa idinka dhexayso od isku khilaafaysaan xoolaa idinka dhexeoo isku khilaafaysaan qaraabaa idinku dhexeoo iska khilaafaysaan cibaadadii buu qof iimaankiisa hoosu dhici karaa wada hadla maxaa noo diidan inaan wada hadalno meel cidla'a ah ku wada hadalno meel fiican ku wada hadalno idhegayso waan ku dhegaysan imaqal waan ku maqli hadalka kiisa fiican ii door waan kuu doorayaa taas weeya midda la doonayo aad iyo aad baad ugu maasan tihiin qaabka qiimaha badan eed u dhegaysateen adduunyada ma soo marin gabadh ninkeedu wiilkeedu uu meyd yahay oo aroos gashay gabdhaha muslimaadka ah laga helay ummu sulaym radia allahu tacaala canha wa ardaaha aqriya gabdhihii salaf asaalix siiradoodii waad ka faa'iidaysanaysaan allaahumma inaa nas'aluka alcafwa والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته